bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam clى أشhraf الأnbiya wاlmursaliin nabiyina mxamedi wclى alih وصaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol lixdan iyo shanaad ee ka mid ah min riyaad saalixiin min kalaami sayid اlmursaliin salى اllahu عalيh wali wslm kitaabu اlmanhuuraati wاlmulax wuxuu kitaab yahay almanhuuraat jamcu manhuurin axaadii la firdhiyey mansuurku waa shayga la firdhiyo aan la tartiibinin almutafariq shayga la kala geeyo een la nadaaminin baa mansuurka la yidhahda ama la saydhee la daadiyo wuxuuna sheekhu ka wadaa axaadiid fara badan oo baab ururiya aan lahayn baan sheegi doonaa oo qisas iyo xikam iyo mawaacid iyo axkaamba isu dhex ayaan sheegi doonaa wey horaan waxaynu soo marray in axaadiiii isku macnaba uu baab goonia u gunto aynu soo marray hadda waxaa weeye waa sii daynaya sheekhu axaadiis fara badan oo intaasoo baab noqon karta ama intaasoo macno xambaarsan ayuu isku isdabagelinayaa walmulaxna waa jamcu mulxatin mulxaduna waa kelimada wanaagsan kelimooyin wanaagsan alkalima almaliixa ayaa laga wadaa marka weedho macmacaan oo xikmooyin iyo waciid iyo wacdi iyo tarkiib tariib leh iyo axaadii fardhisan baan kitaabkan ku saabsan kadibna kitaab istikfaar buu ku xijin doonaa baabu axaadiii dajaali wa ashraad saacati wahayriha wuxuu baab yahay axaadiiii dajaal ninkii dajaal laodhan jira ku timid iyo xaaladihiisa iyo wa ashraad saacati qiyaamada calaamadaheeda waaweyn qaybo ka mida iyo wahayriha waxaan ka ahayn calaamadaha saacada qiyaamada iyo dajaal addajaal asalkiisu waa al mumawih waa ninka wax dadka ka labsiya ka dhehgeliyo weeye ee khayaanada wada dajala fulaanu ida mawaha alxaqa bilbaail marka baailka iyo ee uu isku dheeha ayaa la yidhaahdaa kullu kadaabna waa dajaal axad walboo been badanna dajaal baa la yidhaha fi luqati alcarab addajaal asalkiisu marka lasoo gaabiyo waa nin gaala waa nin gaala oo bini aadan ah min eh, wlaadi eh, nabiyllaahi nuux ama aadanba ka farcamay weeye qole waajin waa min bani ibliis way jiraan laakiin sida raajixa ah, dajaal waa min bani aadam kaafir ah sidaas weeye marka horena qisadiisu waxay ku bilaabanaysaa nin cibaado badan oo khayr badan buu ahaa yuu isku sheegayaa waaga hore oo dadka khayrka faro xumaha ka reebo cibaado badan xoogow dadka qaarkii markay aaminaan ayuu nabinimo sheeganayaa kadibna nabinimadii haddana uu ka dallacaya rabbinimuu sheeganaya rabnimadaas isagoo sheeganaya lagu dilayaa oo nabiyulah ciisa uu dili doona warkiisu ninkaas weeye can nawaas ibni samcuun radi allahu tacaala canhu qaal dakara rasuul اllah rasuulka ilaahi wuxuu sheegay sala اllahu alay wasalam addajaala dajaal buu ka sheekeeyey been badane daata hadaatin aroor arooraha ka mida ayuu nabigu intuu istaagay bacda alfajar iyo ummadda dajaal iyo xaaladihiisa oga waramay fa khafada fiihi hadalkii uu kaga digaya dajaal buu nabigu hoos u dhigay ama fa khafada fiihi wuu xaqiro nabigu waa qursado xumaantiisii iyo qiimo daradiisu nabigu sheegay wey wa rafaca kor buu u qaaday codka oo markuu ka waramayay hadalkiisa nabigu kor u qaadayna waa lagu yidhaahdaa wa rafaca awoodiisiibuu wax ka sheegana waa la yidhaha ila ninku waa nin dhib badanoo indhasaracaad iyo balaayo wata iyo khawaariq ulcaadaad marka dhan marka laga fiiriyo inuu yahay mahiin daliil ah uu nabigu sheegay bini aadamka xaggiisa marka la eegana wax awood ku tusahaya iyo dhibbadni iyo shidu ayuu nabigu ku sheegay labada macnaba waa la sheegaa rafciga iyo takhfiidka iyo tarfiica waxaad ka dhigi kartaa xagga xaqiraadiisa ama weynantiisa marna waxaad ka dhigaysaa codka nabiga uu kaga waramayay dajaal yuu marna nabiga kor u dhigay codka marna hoosu dhigay oo uu qaboojinayay labadu waa la sheegaa xataa danannahu ilaanu u malaynay dajaal inuu ku jiro fii aa'ifati اnahli timirtan beerahan timirtan inuu ku dhex jiraba nabigu suu soo dhoweeyey ee dajaal ooga ama ooga digay ama hadalkiisa nabigu u qaadaa dhigay waxaanu u qaadanayba inuuba soo baxay oo beerihii dariska la ah masjidkii nabiga uba ku dhex jiro falamaa ruxnaa ilayhi markaa nabigu galabti ku soo carawnay ilan saakuu nabigu noo digay oo dajaal looga sheekeeyo casar ama duhur la gaadhay carafa nabigu wuxuu dareemo gartay daalika arrinkaas cabsida ah iyo argagaxana galay fiinaa wejiganna uu ka akhristay buuri saxaabigu yacnii cabsi naga muuqatay iyo diyaargarow iyo balaayada goormay soo bixi doonta ayaa qalbiga anagii ku duubantay idan jirka anagibay ka soo ifbaxday nabiguna marka waana dareemay in wax si naga yahay faqaala suban wuxuu uhi maa sha'nukum maxaa helay ood u naxsantihiin oo wejigiinnu u beddelan yahay qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allah dakarta dajaala alghadaata dajaal baad saaka ka sheekaysay fakhafadta fiihi warafacta korbaad baad hadalka u dhigtay hoosna waad u dhigtay waad weynayso waad xaqirtay xataa danannaahu fii aa'ifati اnahli ilaa aanu isnidhisho wuxuu ku jiraa mxua ah, xidhkan timirta ah faqaala wuxuu idhi suubanuhu hayru dajaali ahwafunii dajaal waxaan ka ahayn baan idinka cabsi badnahay dajaal iska badaay dajaal wax ka daran baa jira waxyaabahaan idinku cabsi badnahay aad idinka cabsanayo inaad ku aafoodaan ama diinka idinka fidnayaan dajaalba ma aha wax ka daran baaba jiro buu nabigu yuri alayh salaat wasalaam hayru dajaali dajaal waxaan kain baan akhwafuni calaykum idinka baqaya waxaan dajaal ka ahayn baan ku cabsi badnahay oon idinka baqahaya in yakhruj maxaa yeeley hadduu soo baxo dajaal wa ana fiikum anoo idin dhex joogoon dhimanin fa ana xajiijuhu duunakum anaa idinka doodaya faana xajiijuhu ay qaa'iman bilxujati calayh anaa la garrami oo xujada ku oogi oo ka rayni duunakum sukadiin oo u baahan maysaanba in dajaal aad foodis gelisaan haddaan anoo nool soo baxo wain yakhruj dajaal hadduu soo boodo walastu fiikum anoon idin dhex jooginna fakullu mri'in axad walba xajiijun xajiiju nafsi naftisaga ka doodaya nin walba asagaa naftiisa loo oo ka doodaya oo kale ee xadiidka abi umaamata albahili fi sunan aynu ku maray wain yakhruj wa ana bayna dahraanaykum fa ana xajiijun likulli muslimin hadduu soo idin dhex jooga qof kastoo muslim anaa ka ah. fitanka diineed markay yimaadaan culummada rususha ambiyada sidiiqiinta mas-uulka waa in loo baxsado nabigu waa arkaysaa suu ku yidhi anagoo nool hadduu dajaal yimaado muslim iyo dajaal isdhibi mahayaan anaa u taagan leanna maxay le waa rasuulkii loo soo diro ummadda diinkeeda inuu badbaadiyo culummaduna inay booska ka raamsadaan baa la doonayaayo ummadda aysan fitnayninoo wixii fitna diineeda ummadda ay ka hor istaagaan ayagu usoo istaagaan u xadxaytaan mas-uul iska saaraan ummaddaas diinkooda ay mas ka yihiine nabigu sidaasbuu ku gaabiyeyba haddii anuu joogo soo baxo iskaba nasta maxaabaad ka cabsan anaaba taagane gormaa laydin soo gaadhaa haddii laakiin anoo xijaabta u yimaado nin walba diinkiisa wuu yaqaanaayo diinkiisa ku adkaysto ha isdifaaco diintiinna iyo iimaankiinna cid kale ha u dhiibaninow marka ayada ayadoy sidaa tahayba nabigu ale makaan taga anugu soo maha wallaahu khaliifatii calaa kulli muslimin ruux kastoo muslimana allah igu siisimahayga ah allaan kaga taga wey dajaal idin yeeli maay dadkiina ahlu khayrka ah weeye munaafiqiin iyo shayaadiinbu waxyeela innahu shaabun qatatun waa nin dhallinyaro oo adag qatatun ee waa ninka timihiisu ay adag yihiin baa qaadadka la yidhaahdaa caynu ishiisu taafiyatun waa mid soo yuucan il soo yuucan buu leeyahay kaanii ushabihu inaad ku shabahayad moodaan u ekaysiinaya markaan dajaal idiin tilmaamayo oon aadamaha kale ku soo qabanayo bicabdilcuza bni qatan waa nin reer bani mustaliqa ah oo reer khusaco oo dhintay filjaahiliya islaam ka hor nin dhintay oo cabdilcuza la odhan jiray oo reer bani mustaliq ahaa qabiilka weynaa reer khusacana ka dhashay ayuu nabiga ku wada faman adrakahu ninkaasaan u ekaysiinhayaa wey way tilmaantiisu carab taqaanay nin arkay iyo nin markaa warkiisaba hayayba faman adrakahu ninkii soo haleela dajaal la kulma oo minkum idinka saxaabada idin ka mid ah dee maba arkaysaane falyaqra calayhi fawaatixa suurati اlkahfi ha ku akhriyo bilowga suurat اlkahfi tobanka ayadoo u horeeya suurat اlkahfi ha ku akhriyo riwaayadii kale ee abi imaama xadiidkiisa faman ibtuliya binaarihi fitnada dajaal ninkii lagu imtixaanay lagu ibtileeyo falyastaqii billaah horta ilaahay ha magan galo kaalmiya gargaar rabbi ha weydiisto walyaqra' fawaatix alkahfi fatakuunu calayhi bardan wasalaaman kama kaanat innaaru calaa ibraahima bardan wasalaama naartiisi iyo dabkuu shidaya waxbaan ku cadaabaya uu gala intaydan gelinna ilaahay kaalmaysto ilaahay gargaarsada labo suuratlkahfi tobankeeda ayado horaysa ahriya naartana ku boodo uu wato idinku hanjabahayo waxay noqonaysaa bardan wasalaaman kama kaanat cala ibraahima bardan wasalaaman calayhi salaatu wasalaam waa inaga soo marray markaynu saxii muslim marin xadiidkan aan soo tilmaannay eenu sheegnay qolyaha mucaalijiinta suuratlkahfi siday u daneeyaan uguna daaweyn dadka xanuunsana ama jinka ama isha qaba ama sixirka wax noocaasa qaba aad suurad mujarabaadka ka mida nabiguna uu sheegay dajaal oo ugu fidna badnaa makhluuqaadka in lagaga badbaadayo alistiغaaثaة biاllahi uma alictimaadu calى dikr اllahi subxaanaه wa tacaala wa kitaabihi muhimadda ku jirtaad dareemaysaan inahu khaarijun wuxuu ka soo bixi doonaa khallatan wado wado khallada waa jid ama dhulka u dhexeeya laba magaalo la yidhaahdaa bayna ashaami waalciraaq jid u dhaxeeya ciraaq iyo shaam buu ka bixi doona waa marka dambe caalamulislaami badankii uu soo gaadho ama bariga dhexe uu yimaado wey laakiin asalkiisa hore wuxuu ka soo bodi doonaa khuraasaan eeraan bartankeedu ka bixi doona nimankan ina cashariyada ee rawaafidda shayaadiinta zanaadiqada ah ayuu kasoo soo dhexboodi doonaa kadib markuu soo dhaafo meesha kale uu biyo dhigan doono waa dhul shaam iyo ciraaq u dhexeeyo weliba xagga dimishqo xiga wey inahu khaarijun wuxuu ka soo bixi doona khallatan ay shaarican aw ariiqan waduu ka soo bixi doonaa bayna ashaami iyo walciraaq udhexaysa xallana waa la yidhahda maxilana waa la akhriyay dhib mala facaaa wuu fasaadinaya adduunka yamiinan midig wacaaa shimaalan bidixna wuxuu u fasaaday meesha markuu dhasha dhigto oo gebagabahii geeliisa halkaa uu ku xidhxidho xaggana uu u duuli weyo xagguu u duuli afarta juhu aafaynayaa nin meesha socod ku maraya ma shaydaanku yaa cibaad allahi fabutuu addoommihii ilaahw sugnaada dajaal iyo digdigtiisa yaysan idan buubsanine diinkiina ku sugnaadaoo ilaahay ka cabsada qulnaa yaa rasuul allah waxaan rasuulka ilaahayow haddii ninkaa hadduu soo baxay adduunkana fasahaadinhayo bal fasihaadkiisu intuu taagan yahay ee adduunka ka jirhayo bay saxaabadu rabaan durbe inay ogaadaan wamaa lubtuu fi lardi in intee laeg buu dhulka ku noolahayo joogayo ninkaas qaala nab wuxuu hi arbacuuna afartan beri buu joogayaa yowmun maalinka koobaad ka sanatin labayo bilood buu u dhigmaa wa yowmun maalinka xigana ka shahrin bil buu u dhigmaa wa yowmuna ka jumcatin maalinna usbuuc buu u dhigmaa wasaa'iru ayaamihi maalmihiisi intooda kalena ka ayaamikum maalmihiina labaatan afar saaca weeye hal maalin baa qoraxdu iska istaagaysa oon soconaynin oy luudaysaa labiyo toban bilood meeshay ku dhammaan lahaayeen yaa hal maalin noqonaya qoraxda baa iska istaagaysaba oo tallaaba tukayn markay soo baxdo ilaa ay ka dhacayso labiyo toban bilood baa dhammaanaya saddex bilood iyo lixdan iyo dhowr beri baa dhammaanaysa maalinka xiga bil buu u dhigmaa maalinka eh, saddexaad usbuuc buu u dhigmaa maalinka maalmaha kale afartaa maalmosaddexdaa eh, maalmood mooyeen inta kale waa maalmaha caadiga ah qulnaa waxaanu yaa rasuul u fiirso fiqigood waxnaba allow haddayba imanayso maalin sanad u dhigma iyo maalin bil u dhigma iyo maalin u dhigma usbuuc u dhigma wiig u dhigma salaadihii maxa laga yeeli ilaa maalinkii shan salaadood baa geli jiray sanadkiina meeqa salaadood baa gasho haddee saddex boqol lixdan iyo shan ku dhufta uun shan shan salaadood iigu dhufta hadda goor baynu xisaabinay aawa nimankiinni baalka wata kun siddeed boqol iyo labaatan iyo shan salaadood baa u baahan in mahal maalin la tukado hawshii saxaabadu fiqigaasay rabaan digdigkiisa nabi alluu kay cibaadada rabbigae aan hubsanne bal wakhtigeedii naga sabay dheen qul yaa rasuul allah fadalika alyowm اladii ka sanatin maalinkaa sanadka u dhigma atakfiina fiihi salaatu yowmin ma nagu filan tahay maalin salaadii maalinkaa sanadka u dhigmee labaiyo bilood u dhigma shan salaadood keliya nagu filan subax duhur casar maqribi cisho oon tukanno intaa qaala wuxuu yidhi laa maya idinkuma fillo hee uqduruu lahu qadra sanadka salaadihiisu u qadara maxaad tukanaysaan kun sideed boqol labaatan iyo shan salaadood u qiyaasa waxaad qiyaastaan subaxa iyo intuu u dhexayn jiray duhur markuu duhur ku beegan yahay duhur tukada haddana waxaad qiyaasaysaan ile saacadaha la haystaa wixii la halmaale casar iyo duhur intuu u dhexayn jirta markaad joogtaan casar tukada casar iyo maqrib qiyaasa maqrib tukada cishi iyo maqrib qiyaasa tukada haddana cishe iyo fajir inta udhexayn jirtay la khuurin jiray qiyaasa tukada waa inaad gelisaan riwaayaadkii xadiidkii abi umaama cinda ibn maajad garanaysaas waxaa ku yimid xataa maalmaa yaraan doona maalmihii nan dambe maalmaha dambe nabigu u yidhi ka ayaamikum bay la mid yihiin ka ayaaminka waa maxay maalin dheerna uu yeelan karaa maalin gaabanna uu maalmo waxaa imaanaya dajaal maalmihiisaa oo aad u yar oo labaatan iyo afarta saac ka yar oo saacadana noqonaya salaadeedna maxaa la samayn ala iyaas nafs shay mar hadduu wakhtigu fidsamana oo u ballaadhona waa la qiyaas hadduu ururana waa la qiyaas sida hadda yurub iyo meelo badan ka jirta qolyaha diyaaradaha raaca qolyaha daxaqameedka raaca axadka meel godob ku jireen ka warqabin salaadihii wakhtiga uu qiyaasi idan waa masale muhim jidda dadka muslimiinta ku nool dhulalka lix laga yaaba qoraxba inaysan ka dhicinoo taagnaato ama aan la aragba mararka qaarkood maxay samaynayaan way qiyaasayaan dalalka muslimiinta ugu sokeeya ee shanta wakhti kala soocan yihiin ee habeen iyo maalin kala soocan yahay xillina qoraxdu u dhacdo xillina u soo baxdaa lagu sargoosanaya hawshuu nabigu sheegay baa yaa meesha ku jirta qulnaa yaa rasuul allah aafadiisii waxay ka doorbideen inay ka ogaadaan axkaamta sharciga ku xidhan ay caddaystaan waana fiqoodii iyo imaan wanaaggoodiibu kutusaya saxaabadu yaa rasuul allah wamaa isracuu fi lard hadduu afartan beri adduunka joogayo xawaaraha ku soconayo dhulka ku goynayaan rabno inaan ogaano si looga gaashaanto colku meeshuu kuu soo jiro sida looga baxsan karo fardaa lagaga carari mafoodaa lageyn wax laga baxsan kara ma aha horta ninka xawaarihiisana waa in la ogaado qaanabi wuxuu ihi kalghayti roob buu yahay xagga socodkiisa iyo orodkiisu istadbirat riixu ay dabayl dabayl gadaal ka gashay roob hooray oo dabaylu qaaday duufaan ku dhacday xaggee ka dhacahaya dhibicdii nairobi ka bilaabatay isla markiiba gaaris bay taagan tahay roob markay dabayshu tuurto wuxuu ka dhacahayaa boqol kilomitr buu ku dhufanaya haddana kun shan kunoo kilomitr habeenka isku mari karaa markaasoo kale markay dabayshu riixdo markuu degan yahay buu roobku tartiib u socdaa laakiin mar hadday dabaylo ku dhuftaan oo amar rabbi yimaado kii muqdisho ka hore wuxuu ka dhacayaa bari kadibna adduunko dhan buu sumbarahaya qolib saasay ku fasiya qolib ma ahee sida roob ay dabayu leefta weeye oo wuu qalalahayaaba qalal looma jeedo meesha waxaa loo jeedaa xawaare xawaaraha weeye iyo siduu ku ordayay xawliguu ku soconay fayaati cala alqowmi qolyo muslimiinu maraya ama bini aadam kalea fayadcuuhum gaalnimadiiba ugu yeedhi rumeey rabbigiin banay buu leeyahy bihi way rumaynayaan wayastajiibuuna lah waynu hogaansamayaan way raacahayaan qolyaha marka gaaloobay muxuu ku samayn fayamuru الsamaa cirkuu la hadlayaa cirow roob soo daa buu leeyahy fatumطiru roob bay soo deg roobkii baa bilaabanaya wاlarda dhulkuu la hadlaya la hadlaya u leey daaq iyo dalag soo saar iyo beer fatumbitu ayadna way dhaliba beerihii baa dhalan oo doogii baa bixi oo wax walba barwaaqadii cirkiitii dhulkaas qabanaysa qolyihii gaalooba asagii raacay fataruuxu calayhim waxaa ku soo dheelman saarixatun fooftadoodii geeli iyo lodii iyo adhigi foofay ayaa wuxuu soo dheelman isagoo awala maa kaanat duran xilligay u kurus weynayd ah jamcu dirwa aw durwa daalka in la goday in la kasayba waa la akhriyaay xoolihii u foofay qolyihii gaaloobay ee abaarta la dhaqaaqilay weyda la luudayay oo waxaa soo dheelman kurusku intaa ka taagan yahay iyo وasbaqahu duruucan maalinkay u candhoweynayd ah asbaqahu ay awsacahu duruucan geeloo candhadii qaadila lodii adhigii oo candhadii jiidila oo qaadilo waldaaminayo kuraskuna ka yuuqan yahay baa soo dheelmanhayaba wa amadahu maalinkuu u fidsanaa khawaasiro xagga kelyaha dheragta ka muuqatay dhaadanaanta xoolihii kelyahoodii baa fiday doogay ka soo ergeen darti ila cerkii buu amray dhulkiina waa amray hawsh baa isqabsatay xooluhuna waa dhargahaya marka kurusku di muddo qaadan maayo wuu yuuqmahayaa maxaa yeele maalmihiisa waxay iska aayeen maali yowmunka sana wa yowmunka shahri wa yowmunka ka jumcati ka usbuuc baa loo jeedaa qolyaha waa qolyihii gaaloobay ee asaga raacay saasuu ugu nicmaynhaya ninkii dajaal ahaa aafadiisu ninkii si loogu fidnoobay waa dajaal ubadkiisa hadda adduunka ku noolay gaalada ninka iyaga taageeree raaca u nacamleeyo xoogow adduunka gurye iyo daari iyo magac la siiyo iyo nobel baraash loo dhiibe iyo xoogow dhaq iyo mushaar fiican iyo gaadhi quruxsan iyo afrika uu sanka qabs waxbaa la wadahay waaga dambana naarti baa soo bixi waa dajaal ubadkii wuxuu meel fog ba ha ka dooni uma yأti اlqowma qolyu haddana u tegi kale fayadcuuhum uu u yeedhay rumeeyuu leeyahay fayaruduuna calayhi qowlah kir iyo uf bay leeyihi waxay ku celinaya ku naqahayaan weedhiisi ahay irumeeya rabbi baan ahay bay ku diidayaan may diidan ha waxa idinku dhaca iska eeguu leeyahay fayansarifu canhum wuu ka laaban fayusbixuuna waabarisanayaan mumxiliina iyagoo abaaraystay maxalku waa abaarta aan waxba dhaafin kala saaraysa qiiqa madow uu qabsanhayo indhahaadan kala qaadaynin nin walbaba uu macawla tiicahayo laysa biaydiihim shayun wax gacantooda ku jira ma jiro dad iyo dunyo ma hayaanba oo min amwaalihim xoolahoodii ah dadkuna waa leeday oo gabaarba eber ka dhigto waa naf nafbaxaal adduunyana maba joogto huf bay baxday wayamuru wuxuu soo marayaa ninkaa fidnihiisa waxaa ka mid a ah bilkharibati meel oo laba guuroo iska cidlo ah dhul kharaab ah yuu soo marahaya fayaquullah wuxuu ku odhanayaa jabadii akhrijii soo saar akhrijii soo saar kunuusaki kaydkaadii soo bixi wixii kugu xabaallaae ama xabaaltiiri ahaa ama duudkuaareedduud ah, kufaareed ahaa ama dahab ahaa kugu jire macdan soo saar buu leh dhulkii buu la hadlaya fatatbacuhu waxaa raaci dajaal kunuusuhaa meeshii kharaabka ahayd kunuusta kaydkeedii dahab dheeman kristal lulu jawaahir wixii ku jiro dhan baa dabayaaca kayacaasiibi naxli sida boqorka shinnidoo kale yacaasiib waa jamcu yacsuub shinnidu markay guurayso ama meel u socoto boqorkaa horeeya iyo istaafkiisa kaasu wax ma qabto waa taqaanaan shinnidoo dhan asagay dabayaac meeshuu maray la mari maxaa laga wadaa marka dahabka iyo fidada iyo jawaahirtaasi meesha ka soo bixi waynayaaci waxay daba socon dajaal ooma baahna in la qaado waardiyo ooma baahno asagay la ordi hadduu buubo way la buubi hadduu ruclay way la ruclayn kaydkao dhan baa kula socda hadduu istaago istaagi cidduu doonu wax ka siin bal fidnada adugu eeg qolii resbonsarka noo furay baaba <laughs> yaanu la gaalownay dajaal hadduu na waxaan u malay inaan naf warba naga badbaadeen ilaahana astur uma yadcuu wuxuu u yeedhayaa rajulan buu u yeedhayaa mumtali'an shabaaban wuxuu u yeedhayaa markaa qolyihii diide wey qolyihii ku kufriyey ee uu la dagaalamay wuxuu oga yeedhayaa nin ka midoo muslima ah. mumtali'an buuxashaan dhallinyaronimo dadu nin dhallinyaro oo buuxa oon da ay ka muuqanin da'yaraanna ka odayna aan ahaynoo buuxayuu u yeedhaya fayadribu bisayf sayf buu ku dhufanaya fayaqطaca wuxuu u kala goyn jizlatayni laba gabal buu ka dhigi laba gabal buu u kala goynaya laba isle-eg seefbu intuu qaaduu dhaxda kaga dhufanaya ramyat algharadi markaasu wuxuu duulayaa way madaxiisii iyo qaarkiisna waxay kala boodayaan inta shay laga toogto midna wuxuu ku dhici halkaa iyo masjid ramadaan qaybna waxay ku dhici bilaal oo kale ramyat algharad qaradku waa kabdhoodkii marka shay meel la dhigasoo lama toogto meel fog baa laga tagaa hadee halkaasoo kale meela ishu ku daashaa la dhigi markaasa la tooganaya hay meel laga toogto fogaanshaha ayay labadiisi gabal ruuxa muslimka u kala dhacahaya bani aadamka dee ruux qaarkiisa horan uu ku dhacay masaajid ramadaan qaarkiisa damban uu ku dhacay daayo ma waxay leeyihin wuu noolaan mush mustaxiil bay le mush macquul asagoo sidaa u kala fogaaday uma yadcuuhu waa u yeedhayaa addoonka uu saa u galay wuxuu leeya hebelow soo kac baa ku odhi fa isku soo dhegi dhab waaba wuu taagan yahayba wuu soo qaabilaya dajaal buu imanaya wayatahallalu wajhu yadxak isagoo wejigiisuu ifayo oo qoslaya waa muusonaya addoonkiisaa loo kala gooyo waa nabiyullaahi khadr qolyaa yidhi oo la aaday inuu khadir yahay daliil ma laha waa addoon addoomaha muslimiinta ka mid a ah. fabaynamaa huwa kadalika khadar inuu nool yaha waa laisku haystaaye jumhuur salaf saxiix inuusan noolan bay u badan yihiin fabaynamaa huwa kadalika xilluu sidaa ku sugan yahay oo adoonka muslimka intuu ku beeni odhan haddaaban hubsaday inaad gaal tahay oo dajaal tahay oo beenaala tahay kuu nabiga noo sheegay baa tahay carwa kaasi haddaad hadda aad rabbi tahay mar labaad ma dili karo waan gaadhi doonnaa qorshahan filinkan waan haynaa baa le filin laga warqabo weeye horaan baa la sheegay haddaad nin ragga tahay bal mar labaad nafta qaad yuu isku dayayaa ma awoodayo waaba nin indhalahaadee muxuu rabbi noqdaa rabbi baa ceeb leh allowelamyaa ceeb leh fabaynamaa xillu huwa asuga dajaal kadalika sidaa uu ku sugay id bacaa allahu tacaala almasiixa bna maryama nabiyulaahi ciisa soo degaya dajaaloo digiidamlaynayo dadka regaystay waxaa imanaya nabigii ka adkaabaa soo degaya raggeenna raggoodii baa yimid weeye fayanzilu wuxuu ku soo nabiyulaahi ciisa ku soo degayaa cinda almanaarati albaydaa taaggi caddaa ama manaaradii caddayd sharqiya dimishqa bariga dimishq ku taalay amminkan way ku taallaa aminkan way taallaa meesha nabigu uu tilmaamayo markaad dimishqo tagto waa lagu geyn meelaha datalxiiska loo tago weeye dajaal howlihiisii waa kada lagu leeyahay bayna mahruudatayni laba maro la guduudiyey ama la jaalleeyey buu qabaa nabilahi ciise mahruudadu waa laba maro hardiguna waa cusfurka maryahan garayskiisuma rinjiga aad gelisaan marada iyadoo cad intii la sameeyo oo baftaa kadib la rinjiyeeyo yaa mahrudada la yidhaahdaa laba dhudood oo midna uu qaarkood nabiga ku qaba guntinsan yahay oo riinji la geliyey jaalla ama booroboora ama yelow waxaad u taqaanaan ah ayuu qabaa way nabigu marka uu soo degahayo cirka kale imanaya mila ciisa bayna awbayni mahrudatayn laba maro waxaa weeye Eh, la cusfureeyey ama la huruday waadican kafayhi labadaa sacab wuxuu ku hayaa nabiyulaahi ciisa calaa ajnixati malakayn laba malag baa wadaa oo soo dejinaysa laba malag garbaabahoodu saa u haystaa dhulkaa la keenaya cirkaa laga keena idaa taطa'a ra'sahu madaxiisa markuu hoos u dhigo foorarsado qatara biya ka gobolayn dhaadanaanta iyo bilicda iyo quruxda iyo wanaagga iyo daalla-aanta ka muuqata waa min cindilaahi buu ka yimid baa nabigu kuu tilmaamaya hadduu saa u foorsado inuu musqul ka soo baxo hadda soo qabaysay baad moodaa biyaha madaxiisa ka tifqahaya waidaa rafacahu muu madaxa kor u qaadana taxadara waxaa ka hooban minhu min ra'sihi jummaanun jawaahir weeyo kalluuli aadma jumaanku waxaa weeye fidada yaryarkaee dhalaalaysa waxyaabaha yarka fataatiirta kale dhalaale ee jawaahirta ayaa jummaanka la yidhaahdaa waa xabadahan yaryarkae ifaya yani dhiidka ka daadanaya biyaha ka daadanaya waxaad moodaa dahab waxaad moodaa fido waxaad moodaa jawaahir buu nabigu u jeeda ka lulu falaa yaxilu likaafirin gaal ooma suuragelayso ama falaa yaxilu likaafirin gaal ooma bannaan ma dhici karta wey gaal yajidu riixa nafsihi an yajida riixa nafsihi ilaa maat gaal walboo nabiyulaahi ciisa uu caraftiisa dareemuu naf baxaayaba xabad xataa uma baaniya wixii gaal ah ee nabigu aaggiis intuu soo maro ay ruuxdiisi iyo carabtiisi hela waa nafbaxaaya ay dhammaanayaanba falaa yaxilu likaafirin gaal ooma bannaano yajidu riixa nafsihi naftiisa nafsi ciisa wey nabiyullaahi ciisa carabtiisii iyo hela maxaa waaye udugiisa ilaa maata waa nafbaxaaya wanafasuhu wanafasuhu wanafsuhu ma ah wanafasuhu waxaa weeye udugiisu iyo caraftiisu waxay gaadhaa yntahi wuxuu gaadhaa ilaa xayu yantahi arafuhu ilaa xayu yantahi tarfuhu cafwan ay basaruhu nabi ciise waxaa laga carfiyaa way inta ishaadu qabato ishaadu xaggay qabataa dhulku hadduu samayn yahay meel fog bay tegi hadduu qawyo yahayna qow ku taagan tahayna waxaa tegi soddon baad arkaysa gaalada qawyaha taagantahay meel fog qowga kale waxaad ka arkaysaa mid kuu jira konton kilomitr walaashaad inay qabato mikuu aad u dheer yahay idan halkaa wixii joogaba riixdiisii buu helaya waana dhimanaya oo gaalada ka mid ah fayalubhu nabiylahi ciisa dajaal raadinaya xataa yudrikahu ilaa uu ku haleelo uu ku gaadho bibaabi luddin meel la yidhaah albaabka luddi waa dimishqo agteeda dimashq agteeda weeye waxaan ujeedaa baytmaqdis baytulmaqdis agtiisa w meel hadda u dhow baytulmaqdis wey halkaasaa fayaqtuluhu ciisa nabiyulla ciisa dili doona dajaal uma yaati ciisa ciise wuxuu u tegi doonaa qowman qolyo qad casamahum allahu minhu ilaahay uu ka ilaaliya dajaal qolyo muslimiina oo rabbi dajaal uu ka badbaadshay ayuu booqan doona nabiyulahi ciisa fayamsaxu wuxuu eh, gacanta marinayaa can wujuuhihim wejigooduusaa gacantuu marinayaa inuu marka dejiyo u yidhaahda baa idin gargaaray ama uu barakeeyu gacanta u marinayaa wayuxadiuhum wuxuuna u sheegaya dadka muslimiinta uu la kulmaye kooxda ah bidarajaatin fi ljanna nin walba jannada darajaduu shuhado niman mujaahidiinoo dagaalamay oo adkaystay oo kaxayday oo sabray marka aad marka u boogaadinaya ugu hambalyaynaya wejigooda gacanta marinaya madaxu u nin walbana aakhara meeshuu tagay u sheegaya ila waa nabi loo waxyooday fa baynamaa huwa kadalika markii dajaalna la dilay muslimiintana guulaysteen adduunkana nabad noqday aafo kalaa fa baynamaa huwa kadalika xillow sidaa nabiyulahi ciise ku sugan iyo muslimiinta idaa awxa allahu tacaala ilaa ciisa rabbi wuxuu ciise u qad akhrajtu waxaan soo saara cibaadan lii addoommo anugu aan abuuray oon leeya addoommahaygii ah laa yadaani liaxadin ay laa taaqata walaa qudrata liaxadin axad awood ulana ma jiro biqitaalihim la dagaalankooda dajaal ma iska dhiciseen haa ma disheen haa kuwa aan fooda la gelin karin oo dajaalba ka daran ayaan haddana ooda ka soo qaaday diyaargaroobaa loo muslimiinta fidno markay ku dhaafto mid kalaa ku salaaxaysa wa adduunka hadda ka jira ilaahay wuxuu ku odhanaya ciisa faxariz cibaadii addoommahayga muslimiinta kula xayo kula carar kula boqo ila tuuri qowga iyo buuraha la-aad wayabcau allahu ilahi wuxuu soo saarayaa oo soo diraya yajuuja wamaajuuj wahum ayaguna min kulli xadabin meel kastoo sarraysa yansirin way ka hoobanayaan sidii sidii cayaanka meel walba u fanan ooga daadanayaan wax buuruhu waa fanana waa ka wabanaya dhulku waa ku ordahayaan waxay arkaanna waa laqan geed iyo laf iyo lud waa laqahayaan nabigu wuxuu yidhi fayamuru awaa'iluhum raacooda hore markay saa usoo burqadaanba sida adhi buqday oo biyo ku buqdoo kale fayamuru awaa'iluhum qaybtooda hore waxay marahayaan calaa buxayrati tabariya badan abariya la yidhaahdo waa shaam bay ku taallaa falastiin bay ka tirsan tahay waag horn urdun bay ka haddana yuhuudda haysata dhulka yuhuudda haystaan way abariy bay ku taallaa fayashrabuuna maa fiiha biyo macaan wixii dareero oo dhan bay leefayaan badii bay fuuqsanayaan badii dhannayd ee abariyay leefayaan ayagoo ooman waa qaybta horaa leefi loodka horaabaa laafe keliya wayamuru aakhiruhum kooda u dambeey looda ka dambana waxay marahayaan badi oo eberho qalalan fayaquulun waxay odhanayaan laqad kaana bi haada meeshan godka waxaa ku jiri jiray maratan xilli uun adduunka ka mida maa un biya ku jiri jiray meeshan show ma jiro qaabku uun qalqalada u qallafsantahay waxaanay fahmayaan inay meel biyo ku jiri jireen laakiin yaa leefay badi dhan ay qolyaa cabbay riwaayada muslim halkaa markay maraysa waxay ku dartay uma yasiiruuna way qulqulayaan yajuuj iyo wamajuuj xataa yantahuu ilaa jabali khamar ilaa ay gaadhaan qowga khamar la yidhaahdo wahwa jabalun bibeyt اlmaqdis waana qow ku yaala beyt اlmaqdis u dhow fayaquuluun laqad qatalnaa man fi اlardi haluma falnuqaatil man fi الsama waxay odhanaya halkaa markay marhaya adduunka wixii joog waan layno bani aadan aaye bal cirka wixii jira ay nufooda gelin kibirkooda meeshay gaadheen markaasee balaayo ku hoobanaysa wayuxsaru waa la go'doomay nabiyulaahi ciisa calayhi salaat wasalaam iyo waa asxaabu muslimiintii la socday xataa yakuuna ilaa uu noqdo xagga dhaqaala'aanta iyo abaarta iyo cunaqabatinta dhaqaale ra'su thawri liaxadihim dibi madaxii ilaa uu noqdo khayra mid ooga khayr badan min miati dinaarin boqol dinaaroo dahaba liaxadikum اlyowm midkiin maanta boqol diinaar oo dahaba ah iyo dibi madaxii xoolaha la cuno dibi madaxiibaa ugu nacfi yar iduhu waa baruur waa loo ba riyaha hataa loo baxsadaa geela xataa dhaama dibi geesi umbaa kaa horkeenaya meeshood moodi in bir lagaga xidha wax nacfi uu leeyahay ma jiro dibigii noocaasa madaxiisii iyo wuxuu ka qiimo badnaanaya kol carabka la goosta iyo kol isha lala baxo si niman yemani waa ay ugu sameeyeen hadda goor baa idinka sheekeeyey wuxuunbaa laga dheefi boqol diinaar laakiin sideed yeeli oo dhagaxa miyaa laqlaqi waxaad ku gadata ma laha suuq ma jiro xoolo ma jiraan badar ma jiro lacagna lama cunahad laakiin dibiga kol wuxuu laga leefleefo waxbaa laga helaa madaxiis nabigu wuxuu ihi waxaa la go'doomi nabiyullaahi ciisa iyo muslimiintii xataa yakuuna ra'su thawri dibi madaxi ilaa uu noqdo liaxadihim muslimiinta uu noqdo midkood khayra mid ka wanaagsan mid ka khayr badan min miati dinaarin boqol dinaaroo dahaba liaxadikum اlyowm maanta siday idiin tahay fayarqabu nabiyullaahi ciisa waasxaabuhu nabiyulaahi ciisa iyo tolkii waxay ku baqanayaan ila allahi alla weyne ilahay bay tuugayaan baryahayaan fayursil llahu tacaala calayhim unnaqafa ilaahay wuxuu ku sii deynaya yajuuj wamaajuuj tabarkao loomahay wax la dagaalami kara ma jiree fayursil llahu subxaana wa calayhim annaqaf sangaala lagunaqaf waa jamcu naqafatin waa waxaan markuu geelu hindhiso sumayda arag sankiisa ka soo dhaca dixirigan waaweynee saa yidhaahdee girgiraha leh ee imtixaanka aiguna isnagu tuuri jiraan u malaynaya geeliyo aigun baan ku oga loodu miyay leedahay ma ladu sankeeda wa geli karaa ma jir intuu leegismayd dhib ma laha bahalkaa sangaalaha la yidhaahdo ayaa dixiri yar baa loo diray ilaahay xikmadiisa u fiirsaad addoommadii bini aadan fooda gelin waayey insii jinka ka adkaaday ee wax fooda gelin la waayey maxaa loo dirhayaa adcafu makhluuq makhluuqa ugu taagdaraa ee meelaha ku noolaa san makhluuq ku noolaa en tabar kaleba haynin waxbaanaan ka qaadi waaye ee hindhisada la soo duulahay meelaha ku nafbaxahay yaa ciidankaa dhan ibir ka dhighay nimankii badaha leefaayey dixiri baa ku filan wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu ilaahay wax kasta isaga awooda fayursil اllahu tacaala calayhim calaa yajuuj wamaajuj wuxuu ku sii daynayaa an naqafa sangaallaya dixire fii riqaabin tawaadi iyo meelaha margiyadu ka gelahaya fayusbixuuna waxay noqonayaan farsa ay qatla miidkooga aga lax noqonaya farsa waa maxay waa jamcu fariisin ka qatilin wa qatla in weer galay ahaan bay u daadanayaan wey kulligood fa yusbixuuna waxay noqonayaan farsa ay qatla kuwa la laayo oo la jar jamcu ariis kamaa yujmacu qatiil qatla ka nafsin waaxida hal ruux suu nafbaxay kala hadhiba ma hal mar bay lee'anayaan guri dumay wax kala hadhaya ma yaa qaadaha nimankii badaha leefahaya bakhtigooda yaa guri see la yeeli see loogu noolaan dhulka meel kasta waa buuxsheene uma yahbitu nabiyullahi ciisa soo degaya buurtii duuru siinaa iyo buurihii kale lamidkaa bay ka soo degaya waa asxaabu muslimiin ila dhulka bay imanaya ila qawiyaysaa raayane falaa yajiduuna fi lardi dhulka ka heli maayaan mawdica shibrin taaka wax la ego ay cagta dhigaan ka heli ilaa mala'ahu zahamuhum waxaa buuxiyey urkoodii ama duxdoodii dufankoodii baa buuxiyey zuhuumadu waa neefku markuu bakhtiyo dhacaanka ka dareeri ee dufan kale ee baruurta le ee aad aragteen baa la yidhahdaa waa qormuunkoodi isdiidi maayaan subagoodii meylkooda baa meel kasta qulqulayo yaalla ayaguna waa ka dogobyada ah waana uraya adduunkii oo dhanba laa yajiduuna fi lardi mawlaa shibrin ilaa mala'ahu waxaa zahamhum ay natanhum cafwan zahamhum ay waa maxay duhnigoodii ama dasimkoodii zuhumadu waa dasimka iyo wa natanhum qurinkoodii iyo urkoodii baa buuxiyey haddee ilaahu adaa cadowgii laayo oo baaba'shay oo ku diraye haddana bakhtiga ilaahu si naga dhow ilahay waa in la baryo asagaa qaadi kare fayarqabu nabiyullaahi ciisa waasxaabi ila allahi ilahay bay ku baqanayaan o allay baryayaan fayursil llahu tacaala wuxuu rabbi soo dirayaa ayran shimbira la soo kicinayo taangitaangi waxba kama qaban kara meeshan wax qaadi kara walaa wiish ma jiro maxaa wiish haddii lahayoraan logala <laughs> hortegi waayo waa in awood kale ay timaado shimbiraa rabbi soo daynayaa samaawaadka ka acnaaqi اlbukti ay riqaabuhum ay shimbiraha qoortooda iyo margiyadooda waxaad moodaa qoor geel ku jirta baktigooda ay daldalayaan badahay ku shubahayaan acnaaqi bukti ee kacnaaqi اlibili qoorahoodu iyo margigooda iyo luqunta shimirta waxaad moodaa in neef geela luquntii oo kale fataxmiluhum shimbiraha xumbaaraya iyo haadaasaa daldali fataraxuhum xayu shaa allah waxay ku guri meeshii rabbi doono riwaayo kale cadaysoo badaha lagu guraya maxaa yeele baduhu waa biyaha dhanaan neefka ku bakti ma aafeeyo biyaha macaanbaa virus iyo bacteriya qaybo khatar ah cusbada way dishaa bacteriya viruska way dilaysa halkaasaa lagu guraya badahade adduunka boqolkiiba siddeetan waa biyo sidiisuba wixii soddon bay aadamaha ku nool yihiinoo barri ah baddaa lagu guraya qole waxay leeyihin shimbiru intay la tagaan oo meel fogeeyaan bay haadu meel ka sii daynaysaa wixii waa baaba ahayaaba marka hawe lagugu sii daayo laf iyo lud iyo dhacaankaadi hawadaa la tegaysa wixii yara daatana ku dadanaya baddi marka mana aafoobayso adduunka nadiif baa laga dhigaya qurunkoodii haddii ayaga haddii la qaaday oo lafahoodii iyo wixii la qaaday dhulkii waa aafoobay oo subagoodii iyo meelkoodii baa galee maxaa la samay ilaahay baa nadiifinaya uma yursil اllahu caza wajal maطran roob buu soo daynaya laa yakinu uusan kaa ilaalin karin minhu xaggiisa baytu madarin walaa wabarin laa yakinu minhu uusan kaa xigsan karin uusan jirin karin minhu min almaطari baytu madarin guri laga sameeye dhoobe iyo jaajuur iyo qalqali iyo shamiid iyo walaa wabarin iyo guri laga sameeyo dhogor xoolo wabarku waa teendhooyinka laga sameeyo dhogor geel oo kale yani waa maxay roob awooddiisu wax celin kara jirin oo maalba duleelin baa ilaah soo daynaya guryaha ka dhexbixi oo dhulka duelinaya ilaa quluntii baa meel fog tagay fayaqsilu larda dhulkiibuu ilaahay maydhaya xataa yatruka ilaa uu roobkii dhulka maydhaya xataa yatruka ilaa ka dhigo uu ka tago kazalaqati iyadoo muraayad ah kazalaqati sibsib halkaasoo kale noqonaysa wax nagaari iyo wax geede iyo wax meel godan iyo meel taagan midna mala dhulku la simaya ruubtu baa simaya qashinko dhan baa la qaadaya geedahoo dhan baa laba caradii lakabka saroo dhan buu roobku qaadaya uma yuqaalu lilardi dhul maxaa lagu yaqaanaa dhul waxaa lagu yaqaanaa haddii uu dhirti iyo lakabka sare la qaado waxma bixiyo wuu nabaad guuraa tasaxur baa dhaca dhulku hadduu halkaasu kaba noqdo oo ogadan sare la qaado oo la baabi'iyo oo nagad iyo geed iyo waxoo dhan la kaco dubkana laga qaado dhulkaas wuu nabaad guurayaa waxba ka soo bixi maayo laakiin meeshan amar rabbi ka socda dhulku masagaa wax soo saara mase ka soo saara barakada allaa geliya isagoo sidaa ah oo diiran baa la barakaynaya oo nadiif noqday ilaahay wuxuu ku odhanaya dhulkii soo saar midhahaadii waruddii sooce wadurii darari oo siidaa barakataki barakadaadii wixii barakay kugu jirtana soo daa oo soo furo durdur ka dhig wixii midho aana bannaanka kee fa yowmaidin maalinka ayada ee barakada ay dhacday amarka rabbi bixiyo taakulu lcisaabatu koox muslimiin waxay cunayaan min arumaanati xabad rumaan ah xabad rumaankaee sakaraadka aad waxba aad ka dheefaynin ee midho iyo iyo qolof khadhaadh ah ayaa waxaa ka dhargahaya koox dhan boqol nin baa cunaysa barakadeeda waxay hadhsan intay ka dhargaan oo cunaanba waxay hadhsanhayaan oy teendho ka dhigan hayaan biqaxfiha qolofteedii rumaanka intay leegyahaad mashaahidka bilaal buu leegyahay iyadaa la cuni boqol nin baa cuni kadibna qolofteedii baa la isu keeni waa teendho weyn waa la harhsanba qoraxda iyo roobka laga jirsanaya wayubaarik illaahu wayubaaraka waxaa la barakaynaya cafan fi risli candhada caanaha la barakaynaya candhada xoolaha la barakaynaya xataa ana aliqxata ilaa neefka irmaane min alibil hasha irmaan ee geela ah la takfi ay deeqdo alfi'aama min annaas qabaa'il bay deeqaysaa neef geela oo irmaan baa la lisi wuxuu deeqahayaa wliqxata min albaqari neefka looda irmaanna uu deeqo la takfi qabiilata min annaas qabiil buu deeqaya fiaamka ka badan iyo qabiilku fiaamkaa sareeya fiaamku waa maxay waa ashucuub jacalnaakum shucuuba wa qabaa'ilow carabtu waa inagii soo maray dadka qabaa'ilka waxay u qaybiyaan toddoba waaxood bay ka dhigaan shacab baa u ku xigta fasiilo cimaaro cashiiro batni iyo toddobadaa waa xod wey anu ma aqaano soomaalida iyagu siay u qaybsadaan un eh, jirib iyo raas iyo eh, qabiil iyo qoys iyo waxaan bay daldalaane ayagu uma xisaabsano laakiin carabtu waa sidaa shucuub shacab baa u sarreeya u ballaadhan shacab waa maxay waa de waa ummado qabiilaa ku xigta qabiilana fasiilaa ku xigta oo ka sii hoosaysa fasiilana waxaa ku xigta wax leedahay cimaara cimaarana cashiira ku xigta cashiirana bani baa ku xiga oo jilib waxayna naqaana fakhid baa u yaroo waa raas baan u malayn iyo qoys waxaad tidhahdaba idan saasaa loo kala duway geela wuxuu deeqayaa maalan shacab ku filan yahay fi'aan min annaas neefka loodahana qabiil dhan buu deeqayaa min alhanam ceesaanta irmaanna la takfi waxay deeqaysaa alfakhida min annaas jees dhanbay ku filanta ama jirib dhanbay ku filanta waa neef adi oo shaha laga caddaysan la'aa fa baynamaa hum kadalika iyagoo nicmadaa ku toddoba sane muslimiinta ku sugnaanaya nicmada iyo wanaagga iyo khayrkaas toddoba sano id allahu tacaala rabbi wuxuu soo dirayaa riixan dabayl dayibatan wanaagsan fata'huduhum waxay ka qaban oy ka maagaysaa muslimiintii taxta aabaatihim kilkilaa halkaasi dabayl qabow oo socota halkaa ka geli muslimiinta kilkilashisha hoostooda waaba dhammaanayaanba fataqbid waxay dabayshaa qaadaysa ruuxa kulli muminin wa kulli muslim ruux walbo mumina ama muslima naftiisay siibaysa haddii muslimiintu dhammaadeen yaa soo hadhi qolihii qiyaamada lagu rogi gaalada ahaa waa soo hadhi wayabqa waxaa soo hadhaya shiraaru nnaasi dadka kuwii u shar badnaabaa soo hadhaya tahaarajuuna iyagoo iskoraya fiiha fi dunya tahaaruj alxumri say dameeruhu isu koraan isu boodaan dhaqan xumadooda iyo macsiyadooda iyo xishood daridooda iyo qallafsanaantooda sida dameeruhu isku boodaya fa calayhim taquumu saaca qiyaamadu nimankaasay ku dhacaysaa qiyaamadu lama ridahayo oo adduunka la rogi maayo inta ruux muminah uu jooga laa taquumu saaca qiyaamada ma dhacayso xataa laa yuqaala laa allah inta laa ilaah la leeyahay ma imanayso dadkaa gaaloobay ee khariban bay ku qumaysaa waliba marka qowmuluudka qiyaamadii bay soo dejinayaan ila cidibdaradii yatahaarajuuna tahaaruj alxumur rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyay qowlu u yidhi nabigu khallatan bayna ashaami wاlciraaq ay طariiqan baynahuma wada u dhaxaysaa laga wadaa wa qowluhu caaa bilcayni اlmuhmalati wاthaai اlmuhallaثati wاlcayثu ashad اlfasaad caaa ay afsada wey afsada walaa tacthaw fi ardi mufsidiin soo qur-aanka maydan ku arag fasaad midka u daran bay samaynayaan wاdurana bidami daal almucjama wa waxaa weeye acaali اlasnima kuruska meelihiisa sare qaybta u saraysa la yidhahda dura la yidhaahda wa huwa jamcu dirwatin bidami addaali wa kasriha durwa iyo dirwaba waa la akhriyaayo waa kuruska qaybta u saraysa wاlyacaasiib dukuuru الnaxli waa shinida labkeeda boqoradeeda wajizlataynina ay qicatayn laba gabal baa loo jeedaa wاlgaraduna alhadafu waa taargetka alladii yurmaa ilayhi lagu gano binushaabi leebab iyo gamoon iyo falaaro lagu gano ay yarmiihi wuxuu tuurayaa ramyatan ganid oo ka ramyati nushaabi ila اlhadaf sida uu u ganhayo ruuxuu u faniinayo leeb la ganay baad moodaa in laga wado iyo maye si u kala fogaan labada gabal u kala fogaanayaan inta meel shay laga toogto macnaha dambaana loo badan yahay wاlmahruudatu bidaali اlmuhmala wاlmucjama la akhriyo hiya waxaa wey athawbu almasbuuqu waa marada la rinjiyey ama garaska ee rinjiga la geliyey qowluhu laa yadaani ay laa taaqata awood loo aan loo lahay wاnaqafu duudun naqafkuna waa dixiri ama sangaalihi aad sheegayseen wafarsa jamcu fariisin shayga loogu gaarhsadaa leedaha fariisat اlasad jamcu fariisin wahuwa alqatiilu dugaagu bahalo libaaxi waxyaabahay ugaadhsadaan ay dilaan baa inta badan la yidhaahdaa wazalaqatuna bifatxi الzaayi wاllaami wabilqaafi waruwiya الzulfana waa la wariyay bidami الzaayi waiskaani اllaami wabilfaay hiya almir'aatu muraayad wey sibsib buu noqonayaa dhulkii markii roobkii ilahay uu ku maydhaa laga wada wاlcisaabaة اljamacatu waa kooxda iyo raxanta wاrisluna bikasri raa'i allabnu caanaha weeye wاlliqxatu allabnu neefka irmaan baa liqxa la yidhaahdaa wاlfi'aamu bikasri اlfaai wabacdaha hamزaة mamduuda aljamacatu waa raxanta ama dadka xoogaaga ah wاlfakhidu min الnaas fakhidkeed markuu dad yahay oon boodyo ahayn ila fakhidku marbuu boodyada noqdaay fakhid markaa dad laga wada caadi ah duuna alqabiilati qabiilku ka sokeeya duuna alqabiilati me waa meesha ugu yar meesha ogu yar weeye raas ama jilib oo kale la yidhaahdo inagu aan dhahnagu dajaal iyo hawlihiisa balortaan wadno can ribci ibni xiraash qaala wuxuu yidhi eh, eh, taabicigaas inطalaqtu maca abi mascuud alansaari baan raacay maalin maalmaa ka mida ah. xaggeed u raacday ilaa xudayfata bn yaman radi allahu tacaala canh faqaala lahu abu mascuud xudayfaan u raacay abu mascuud ba wuxuu ku yidhi xudayfe xadinii xudayfow ii sheeg maa samicta min rasuuli rasuulka ilahi wix ka maqasho wax iiga sheeg buu ku yidhi fi dajaali dajaal nabigoo ka sheegaya wuxuu nabigu dajaal asagoo sheegaya aad ka maqashay bal ii sheeg qaala wuxuu ihi waxaa nabiga ka asagoo yidhi ina adajaala yakhruju dajaal waa soo baxaya wa ina macahu maan wa naaran waxaana la jiro u wataa dab iyo biyo xagga il aragtida weeye waa saaxir dajaal dadkii waxbuu ku kharibayaa saxaruu acyun annaasi waistaraabuuhum wajaa'uu bisixrin cadiimin wey yukhayalu ilayhim min sixrihim annahaa tascaa wey faama aladii yaraahu nnaasu maa'an waxa dadku ay biyo u arkaan fa naarun tuxriqu buu nabigu calayh isalaat wasalaam ila aragtidu waxaa biyo la moodahayo ninka isku tuura naar gubaysa wey oo gaaladaa biyo moodi oo geliya wama aladii yaraahu nnaasu naaran waxay dadku moodayaan il aragtida inay dab yahayna famaaun baaridun cadbun waa biyo qabow oo macaan faman adrakahu minkum muslimiintiinan ninkii ka mid haleele ee la kulma dajaal falyaqac ha ku boodoo ha timbado fi ladii yaraahu naaran wixii dabkana u aragtaan maxaa yeele asaga wuxuu samay webi naar ah oo qulqulaya webi biyaha saa u agmaraya may rumaysan maya gaal baa tahay ilaa oo bakti ah wuu ku qabana wuu kugu tuurhayaa webigii naarta ahaa ee qulqulhaya ololkahaa ee dhimbilaha ay socday ama gal buu ku odhanaya nebigu wuxuu yidhi ruuxa muslimkaa bismillah intuu yidhaahdo oo indhaha isku qabto meeshaa ku booda dabka ah cagta aad sii saaraysaba wax qaba oo macaan buu noqonaya indhaha absoo isbiimaybu nabigu ala slat slam falyaqa ku dhaco fi ladii webiga yaraahu u arka naaran inuu dabya indhahanaas ku qabto fainahu maaun cadbun ayibun waa biyo wanaagsan oo macaane faqaala abu mascuud wuxuu ma intaasaad nabiga ka maqashay ha wa ana qad samictu anna waa ka maqlay subana u maqlaati kacay muttafaqun calayh idan labadaa dab waa indhasaracaad waa balaayo marka haddaad muslim tahay meeshuu kugu tuurayo ee naarta uu kugu riix markaad asaga dafirtood ku kufrido gal wey waa xaqiiqo iyo maye waa indhasaracaadba la isku hayaa macnaha nabigu uu sheegayo qole waxay dhaheen waxaa loo jeedaa ruuxa muslimka ee dhibka dajaal u adkaysta ee diidee dafira adduunka waxaad moodaa inuu naar gelayo laakiin camalka asaga iyo adkaysigiisa iyo sabarka iyo habaatka uu sugnaaday wuxuu ka dhaxlahayaa janno iyo wanaag macnahaasna wadaaddaa sheega laakiin naar xaqiiqia ah oo xagga isha ka xaqiiqi ka ah laakiin takhyiila ayuu isticmaalaya can cabdillah bn camr cas radi allahu tacala canhuma qaala qaala rasul sal slm yakhruju dajaalu fii ummati dajaal been badane dajaal cawar soomaali way taqaanaaye ayaa soo bixi doona ummadayda soo dhexbixi doonaa fayamkuu arbaciina afartan maalmood buu joogi doona xadiidka horaad ku soo martay nawaas bnu samcaan laa adri bu cabdilla camr asaguu yidhi garan maayo yowman aw arbaciina shahran aw arbaciina caaman inuu nabigu afartan maalmood yidhi afartan bilood inuu yidhi inuu afartan sano yidhi garan maayo saxaabiga kala caddeeyey fayabcat allahu tacaala rabbi wuxuu soo dirayaa ciisa bna maryama baa rabbi soo dejinayaa fayatlubuhu dajaal buu raadinayaa fayuhliku wuu halaagaya yani wuu dilayaa uma yamkuu naasu dadkaas sii joogaya oo dhaqmahaya sabca siniina toddoba sanoay joogaya adduunkii barwaaqada ahaa ee soo marayseen laysa bayna nayni cadaawatun cadaawado dhan baa baaba'aysaba iyadoon laba ruux wa cadaawo udhaxaynin toddobadaa sano ilaahay barakaadkii cidhku furaya kii dhulku furaya ammaan baa adduunku noqonaya laba ruuxa wax isu sheegeen maba jiraanba dadka mogta faqriga iyo adaafadan kala isku diraysee haddii nin walba uu ku dhergo nicmo ilaahay uu ku keeno wax laba cadaawa isku qabta ma ay jirto laysa bayna اثنayni cadaawa uma yursil اllahu riixan kadibna ilahi wuxuu soo dirayaa dabayl qabow baaridatan qabow min qibal shaam xagga shaam bay ka imanaysaa falaa yabqa calaa wajhi اlardi dhulka dushiisa kuma hadhahayo axadun aadame fii qalbi uu ku jiro midqaalu darati min khayrin aw iimaan ruux aadamaa oo qalbigiisu wax yaroo nuxur iimaanoo ku jira ma joogayo ilaa hadduu jir ruux iimaan le qaabadatu dabayshaasaa qaadayso nafta ka qaadayso wixii iimaan haba yaraadee islaamnimo sheegtay wuxuun iimaana qalbiisu ku jiro waa la qaadaya xataa low anna axadakum xataa midkiin dakhala hadduu galo fii kabadi jabalin qow bartanka dhagax intuu xorto hadduu dhex fadhiisto la dakhalatu calayhi riix dabiisha ay ugu soo gelaysa way xataa taqbidahu ilaa ay nafta ka qaado meel aad ku baxsanaysaan muminku meeshuu tago waa toddobaad salxi ka dambeeyo ilaahay agtiisu kariim ku yahaye adduunku fasaad baa u soo socday waa la dhaafinaya fitnadaa soo socotaa la dhaafinaya maadaama uu adkaystayoo dajaalba uu ka badbaaday fa yabqaa adduunka ku hadhaya shiraaru nnaasi dadka kuwa u shar badnaa fii khifati tayri shimbir fudeedkii leh dhaqanka iyo waxay ka fudud shimbir shimbir maxaa ka fudud saa u fiirsa waa duulaya qarka kaga istaag biliq biliq biliq waa waa saxar wey waa bac shimbiruhu aad bay u fuduyihi waa ogtihi ruux weynoo bini aadan oo shimbir moodo biliglaynaya oon kaafiyan lahayn oon midaan lahayn xagga waa xagga fudaydka dhaqankii dhaqdhaqaaqa maxaa soo haray xagga caqliga waa axlaami الsibaac garaadna waxay ka yihiin dugaag sibac waa jamcu sabc axlaam waa jamcu xulm ah, idan caqli ahaan iyo garaad iyo garashana dugaagay lamid yihiin dugaa maxaa ku taqaanaa inuu isdilo iscuno isu naxariisanin neefkiibuu gaadi ilmihii ay dhalaysay neefkuu dhalaya buduqiisibuu ku dhegi naxariis ma laha waxay midka waa jaban yahay kan waa sakara iska daa ma lah isku awood sheegad mid walba wuxuu cuni karo xeshood ma laha dabadiibaa faydan meel walba siyo dameer isku boodayaan fudaydka shimbiray la yihiin sharu nnaasi waa adduunka ku soo hadhaay ila intuu rabbi rabi waa qaaday laa yacrifuuna macruufan sama ma yaqaanaan walaa yunkiruuna munkaran xumaanna ma yaqaanaan samana ma yaqaanaan ummadda ma farahayaan xumana ma yaqaano dadka ma reebayaan mar hadday sidaa timid oo sidaa ay noqdeen maxaa dhiman haddii fayatamalu lahum shayaan shaydaan baa isu soo matalahaya o iskaga dhigahaya wax kale shaydaanka qudhigiisii baa duub weyn u soo xidhanhaya fayaquulu wuxuu odhanaya shaydaan alaa tastajiibuun ma waydan imaqlaynin oo warkayga aydan yeelayn fayaquulu famaa ta'muruun waanu ku yeellaye maxaadna faraysaa fayaamurhum bicibaadati alawthan wuxuu leeyahy asnaamta caabuda ila caqli ma jiro garaad ma jiro axlaamu sibac weeye fii khifati اطayr shiraaru اlkhalqi laa yacrifuuna macruufan oo tawxiid ah walaa yunkiruuna munkaran oo shirki wix la halmaala ah ruux waa dhintay binaadamku halka halkaasu ku socdoo aragtee ma diirayaan xumaan dhan baa laga shaqaynaya wahum fii dalika wahum maca dalika ayagoo sidaa ku sugan oo sidaa ilaahay khayrkii u caabudayo oo shaydaan caabudaya daarun risquhum risqigoodu baa u socdo oo dararhaya calafkoodii iyo dunyadoodu waa u dararayso xasanun caayishun noloshoodu wanaagsan tahay uma yunfaku fi suuri kadibna buunkaa la afuufaya adduunkaa la rogayaaba falaa yasmacuhu axadun aadama ma maqlo buunka afuufidiisa ama makhluuq kaleba oo jin ah ilaa hadduu maqlo asqaa wuxuu raariciyaa oo hoos u dhigaa liitan dhinac wa rafaca liitan marka dhawaqeed la maqlo ruuxu saasuu le maxaa yeedhahaya markaad saa tidhahdo qaybtan kor jirtaa qaybtanna hoos bay jirtaa bale waxay leeyihin marka waa dhegaysiga sawdka la dhegaysanayo badtaad dhihi markaad waxa aad meel danaani danna ay kaaga xidhan tahay qoortaad leexinaysa ma ahee ruuxu markuu isku dhexdaata ee uu maskaxdiisa iyo naarfihiisa iyo kontaroolya jirku ay isku dhexdaataan ruuxuu saasuu yidhaahdaa ruuxu markuusuu u taagan yahay hal mar saa shuuq dhihi maayo qoortaa ku jabi waad isku dhexdaadan naftaa kaa bixi qoortuna saasay u dhacaysa xooluhu waa saas dhan bay u dhacahayaan ruuxu dhan buu u dhacahayaa qoortiis u jabaysa markay qoortu jabtona qaybna kor bay aadeen luqunta qaybna hoos bay jirtaa ee maaha dhegaysiye ruuxi maqlaba waa isku dhexdaadan in laga siibayaa weeye hadde nimanna saasay sheegeen nabigu wuxu ui alayh salaat wasalaam wa walu man yasmacuhu suurka marka la afuufo ruux u horeeya maqlana waxaa weeye rajulnin yaluutu hagaajisanaya xawda ibili geeliisa darkiisiibuu hagageelbuu soo ororsaday ceelbuu la dul fadhiya darkii iyo qabaalkii iyo dhoobadiibu hagaajinayaaba meelihii qabaalku biyaha ka sii daynayey ayuuba dhooba ka marinaya ama qabaal dhooba laga sameeyaa jiro oo markaan wadan dhoobada qudhigadaa intii la gabangaabo oo la hagaajiya biyaha loogu shuba xoolaha ninkaas waa suuxahaya maqlay wayuscaqu الnaasu xawla dadko dhan ayaga waa suuxayaan asagaa u hor suux dadko dhan waa ka daba suuxahayaan uma yursil اllahu rabbi wuxuu soo diraya aw qaala wuxuu uhi nabigu calayh الsalaaة wasalaam yunzil lah rabbi wuxuu soo dejinayaa maطran roob bu alow adduunka rabbi keenaya kaأnnahu aad moodo aطallu inuu yahay dhibciya waaweyn alligu asalkiisu waa shayga dhibicda waaweyn ee cadcad baa alliga la yidhah waa nooc roobka ka mida aw idullu hoos inuu yahay awooddiis dhibic intuu adduunkao dhan qabsayaad moodaysa hoos inuu kugu fadhiyo daruurtii khafiifkeed ma ahe eh, waxaa weeye waddunkao dhan baa roobku haraynaya fatanbutu waxaa dhalan min almaari roobka adduunka lagu hadheeyey ajsaad nnaas dadka dhammaaday baa soo noolaan roobkaasaa noolaynay uma yunfaku fiihi ukhraa mar labaad baa buunkii fa idaa hum qiyaamun yanduruun waa ku dhowrahaya uma yuqaalu waxaa la odhan yaa ayuha naas qiyaamaa la tagahade xisaabtii baa la gelay xadiidku soo gaabinayaa dadow halumma ilaa rabbikum rabbigun u kaalay rabbigaa idin xukumaya qaadi ka ah isku dhammaato hawshu xisaab jirta u kaalaya miisaanka malaa'igta waxaa lagu dhihi marka waqifuuhum joojiyo halkaa ku hora bini aadam iyo jin iyo insi halkaa lagu horo innahum mas-uuluun waa la xisaabinayaa allah u fadhiisan allah u fadhiyo xukumahaya oo kala saaraya malaa'igtuna way idin horaysaa nimaan la xisaabina meeshaa mari mahayo ilaa man raxima rabbuhu oo dad yara mooye uma yuqaalu waxaa la odhanhayaa akhrijuu soo saara bacثa الnaari horintii naarta keena laodhan intaan xisaabba dhicin bini aadam mana maqlaysan haa kooxdii loogu talagala naarta keenaba waa hawsha ugu daran nabiyulla aadam baa hawsha su-aasha lagu tuuraay yaa aadam xadiid kala kusoo marta wayna iman doontahay aadamow yaa rabbi labayg soo saar bal odhanhayaa horintii naarta loogu talagalay waaba goosin gooni oo loogu talagalay meesha iyaga fa yuqaalu waxaa min kam kooxdeeda meeqaan ka soo goynaa arigan meeqaan ka soo goynaa kabinta u horaysa dhacahaya fa yuqaalu min kulli alfin tica kunkiiba laga soo gooyo kunku ruuxi meel taaganba waxaa naarta loo kaxayn biduuni xisaabin maxaa soo haray hal ruux fadalika buu nabigu maalinka asagae saa wax loo kala soocayo ee kunku ruux naarta la geynayo yowmun maalin wayajcalu ka yeelaya alwildaan ay lwaliid wildaan waa jacmu waliid ilmaha yaree dhashay ilmaha daa'ima wuxuu ka yeelayaa shiiban waa yeello caddaadayoo baroor u ciroobay wadaalika maalinkaasna yowman maalin wey yowma yukshafu can saaqin waa maalinka la faydi doono saaq la faydi doono saaqaasi marka inuu sifa rabbi yahay baa salafka u badan yihiin mareenna wadaadana waxay dhaheen haddaan loo idaafaynin oo can saaqihi aan la dhihin iyo saaq way kala duwan yihiin can shiddatin cadiima loo jeedaa haddii damiir la geliyo oo alla loo idaafeeyo waa sifo haddii laakiin eh, munakar uu yaho mujarad uu yahay can alidaafati yowma yukshafu can saaqin iyo amrin cadiimin wa shiddatin wa hawlin cadiim weeye arrin weynba maalinka dhacaaya rabbulcaalamiin ba wax xisaabinaya ee xameesho ma taalo ruuxlo la dhaafi maayo xalaalaha xisaab wa xaraamaha cadaab wey dadkii yaraa ee rabbi biayri xisaab jannada geenaya mooye marka waa maalin weyn rawahu muslim xadiidka marka ikhtisaar baa ku jira cabdullahi bn camr bn caras xadiidkiisa beersulqasiidkuna waa inta khusaysa dajaal iyo hawlihiisa alliitu safxat اlcunuq waa babaca luqunta liidku waa babaca luqunta surka qoorta waxa u taqaanaan yaa liidka la yidhaahda wa macnaahu waxaa laga wadaa buu nawowi ku yidhi yadacu safxata cunuqihi mideed qoortidhinaceediibuu hoos u dhegayaa mid ka mida wa yarfacu safxat luqra dhankaana kor buu qaadaya waxbuu dhegaysanayaa ama wuu isku jabaya labadaaba waa la odhan karaa wa can anas bni maalik radi allahu tacala qaal qaala rasul sl l slm laysa min baladin baled ma ilaa sayaahu dajaal dajaal baa ku istaagaya baled uusan tegaynin ma jiro wila waa ninka sida dabayshu u duulaye adduunka o dhan buu isku maraya meeshuu dhasha dhigtay ee lagu kaxisaabtamay isaga lagu dilay ee muslimiintu ku halgameen oo shaam ahayd baa si loo xusay mooyeen adduunka o dhan buu cagta marinaya ilaa makkata wاlmadiina madiiniya maka mooyeen madiiniya maka mooyeen wixii kao dhan cagta marinaya walaysa naqbun waddo ma jirto oo min anqaabihima cafwan waddooyinka makihi madiina ka mid a ah, ilaa calayhi waxaa taagan almalaa'ikatu saafin ayagoo layngaraysan taxrusu maa ilaalinaya waddo kastoo madiina soo gasha iyo mid kastoo ka baxda waddo kastoo ka soo gasho ka baxda malaa'ig baa saf u taagan oo ilaalinayso dajaal iyo ciidankiisaan loo diiday fayanzil wuxuu degahayaa bisabakhati caraseeshii ka korraysay madiinuu degahayaa kadib buu cagaa dhulka ku dhufoona waa hanjabahayaa munaafiqiintii baa futabalqi markaasi ku yaacaaya iyagaa ka bixi madiino gaaladay u gelahayaan oo dijaali ciidankiisa iyagaa isdhiibahaya ayagaa rsosalka codsanaya way baxaaya madiinana waa laga nadiifin fatarjuf madiinau madiina yaa gilgilan aa rajafaati saddex jeer bay gilgelinaysaa dhulgariir ahaan bay noqon yukhrij llahu rab wuxuu saarayaa minha min almadiinati kula kaafirin wa munaafiqin buu ka saaraya gaal walba iyo munaafiq kastoo madiine maka ku noolaa waa bixi dajaal bay u tagayaan muminiintuna markay ku hadhaayaan iyo madiino waxaana difaacaya malaa'ig baa hortaaga rawaahu muslim wadaadda waxay ilxaaqiyaan baytulmaqdisna ma gelhaya yidhaahda oo ilxaaqiya wa canhu radi allahu tacaala canh ana rasul sal slam qaala yadfacu dajaal dajaal waxaa raacahaya min yuhuudi asbahaan yuhuudi asbahan yuhuudi eeran asbahaan waa magaalooyinka waaweyn ee eeran hadda ku yaalla wey taariikhiga ah aadna u dhisan yuhuud badan baana ku nool yuhuud aad u fara badan ku nool wayba isku urursadaan baad <clears throat> yatbacu dajaal dajaal waxaa raacaya min yuhuudi asbahaan yuhuuddeedii sabcuuna alfan toddobaatan kunoo yuhuud baa raaci calayhim dushooda uu yahay aayaalis jamcu taylasaanin maslaxi qaba tayalisaanku waa maslaxa ah. carabta hadday xidhata somaydan arag ee hadda idinku maalinkaad khudbada jimcooyinka aad xidhataan eed kaga dayataan bahal u eg weeye walidaalika jamaca min asalaf walfuqa waxay dhaheen waa xaaraan maxaa waaba dhar yuhuudeedba waaba dharka lagu soo dhowayn lahaa dajaal maxaa u siixirinaysaan bay idhahdeen hawl culus weeye baxdiga marka taylasaanku xidhashadihiisu uu ka jiro ka taagan halkaasuu kula kuleeyahay waa dharnu siidaysano oho marka aan la tolaynin oon la isku dhajinaynin oon sidii shaarna aan ahayn qamiisna aan ahaynoo geb la isku siiyo kana maxaa la yidhahda kan soo mashlax lama yidhaahdo magaca kalu leeyahay inaad fahantaan baan rabaa ya xigaal waa tan la dabarka wey madax lagu duba sheekh cabdalla way ka hadlowday ciyaalku waa xadhiggan madoobe dabarka aad moodda madaxay ku duubtaan jaraha u eg rawaahu muslim muslim baa wariya xadiidka wa can umi shariik radi allahu tacaala canha haziya magaceed loo yaqaanaa haziya alcaamiriya annaha samicat nabiya inay nabiga maqashay sheegtay iyaduna yaquul isagoo rasuubanuhu layanfiranna annaasu dadku waxay eh, ka carari doonaan min adajaali dajaal iyo dhibkiisa fil jibaali buuraha u doonaan meel kaleoo ku qarin god iyo eh, dul iyo dohmidna ku badbaadi maysa waa inaad buuraha cirkooda aadto igarkaa kora lagu nafbaxaaya hadda markuu wax dhacbaso meelaha buuraha laguma cararo layanfiranna annaasu dadku waxay ku carari doonaan ku baqan doonaan min adajaal dajaal iyo dhibkiisa fi ljibaali buu muslim wa can cimraan bn xusein radi allahu qaal samictu rasuul la sl slam yaquul maa bayna khalqi aadama ilaa qiyaami saacati amrun akbaru min adajaal kanaa isku fuuqsaday nabigu calayh slat wuxuu ku yidhiba maalinka nebilah aadam la abuuray ilaa adduunka laga rogayo wax ka dhib badan oo ka culus dajaal ma jiro fitno walboo la sheego tii tataarka tii balaayadii ilaahay bacdu salaf yidhaahdeen bacd cafwan alfuqahaa walmu'arikhiin fitno tataar ka daranna soo mareeba mayso dajaal baa ka daran maa bayna khalqi aadama aadam intii la abuuray inta udhaxaysa ma jiro ilaa qiyaamis amrun arin akbaru ka weyn min adajaal ay min fitnati dajaal riwaayaka xadiku leeyahay amrun meesha ah khalqun akbar bay ku timi riwaa muslim waxaa loo jeedaa fidna diinta ooga daran maalinka nabi aadam la abuuray ibliisna allaha ka dhigay shiidadiisii ilaa qiyaami saaca ummadda wax dajaal ooga daran ma jiro ilahay shirkiisa ka badbaaday rawaahu muslim wa can abi saciidin khudri radi allahu tacaala can dajaal baa weli socday can qaal yakhruju dajaalu dajaal baa soo doona fayatawajah wuxuu maagi doonaa kusii jeedsan doonaa fayatawajah afwan fayatawajah aadi doonaa asaga dajaal ahaa qibalow xaggiisa waxaa aadi doonaa rajul min almuminiin dajaal baa soo baxaa meeshan joogaa nin soo maqiiqi waa rajul istishaadi ah nin baa ornanaaba sankiisa caana ka lisi ninkane balka leexda fayatalaqaahu ninkii muslimkaa ee dajaal aada waxaa ka hor imanaya almasaalixu jamcu maslaxatin waa nimanka hubaysnaa istaafka dajaalow ciidanka dajaal baaba dhihi waxaa ka socotaa inkaadan qamaam ahay meenaad ilaah annaga isku qarxisaad rabtaa almasaalix maxaa laga wadaa masaalix dajaal dajaal ciidankiisii weeye istaafkiisi fayaquuluna waxay ku odhanayaan ilaa ayna tacmidu xaggeed u jeeddaa fayaquulu acmidu ilaa hada aladii kharaja midkan soo baxay baan u socdaa inaan warkiisa caddaystaan rabaa fayaquuluna waxay ku odhanayaan awamaa tu'minu birabbina ma waadan rabbiga annagaa rumaysnayn nimay ilaalin hayaanoo il dhoqoshale ama il fuursan oo lagu gudgudunoo wagdale oo sakaraada yay leeyihin soo rabbigaana ma rumaysnid adduun wakaa ila caqli baa la iska qaadi fa yaquulu wuxuu odhanayaa maa birabbina khafa caqiido wey iimaanku mar hadduu ku dego waa iska xasilooni waa isku kalsoon tahay hubaal wuxuu yidhi maa birabbina khafa wa rabbigaana miyaa qarsoon ma allah la qarin karaa ma allah ku khaldamo makhluuq waa idin sidee ninkan dhacaamahaya ee dhareerahaya see rabbi noqonaya maa birabbina khafaa fayaquuluun waxay odhan dila way xanaaqahaya illa waa waa shayaadiin asagu diyaarsaday nafta ka gooyey ninka rabbigiin caylay fayaquulu bacduhum haddana way isqabanayaan barhkood barhka waxay ku odhanhayaan alaysa qad nahaakum rabbukum ilaahay nimiyuusan idinka reebin oo diidin an taqtuluu axadan duunahu inaad ruux dishaan uusan ogeyn ninkan bidi raacinna bal aan ku sinno ilaahayna aan ku sinno dajaal ahaa bay leeyihiin fayanطaliquuna bihi ninkii wadaadkii bay la tegahayaan ila dajaal bay la aadayaan faidaa ra'aahu اlmu'minu ruuxu muminka dajaal in loo gey buu raadinaya sooma u arkaba indhaha markuu bob ku siiya qaal xuna yaa ayuha الnaas dadow nimankiinan staafkae qoryaha la ordahayo ina hada dajaal ina haadakan addajaal aladii dakara rasul sal slm waa been badanihii nabigu inoo sheegay buu le ma aha waa ninkii badanaha ah ee sixroolaha ee falfaltowga ku fiicnaa ee nabigu noo sheegay iska ilaaliya fayamuru dajaal wuxuu marahayaa in dhulka la dhigo fayamuru dajaalu bihi ay bitashbiixihi in dhulka ninka muslimka la seexiyu amraya fayushabax waa tashbiixu waa in bog intii lagu dhigo dhulka lagu dhajiyo lagu gaga wey dhulka la dhigaya ruuxa markaas la kala jiidaya gacmahaadi aggaa la dhigo lugahaadi aggaa la geyn waa lagu dhufanaya adiga dham dhulkaana lagugu malaasaya shabiixada hadda ay sheegaan soomaalida waa shabiixadii asad ay dhahaan qolyaha carabta waa marka nafta lagaagiyo dhulka lagu dhigaya sidii haraggii iyo maqaarkii iyo saanta loo gagajiye lagu gaga wey fa yaquulu wuxuu qaada washajuuhu dahroo garaaca jilciya uu kibirsan yahay fa yuusacu dahruhu dhabarkiisiibaa waxaa laga dharjinhaya batnuhu boggiisii darban garaac ruux muslimka oo dhabarka laga garaacayo caloosha laga garaacayo bog iyo beerba loo garaacahaya ilaa uu aamino shaydaanka beenaalaha ah markay dilaan oo jilciyaan waxay hadda sameeyaan qolya dadka dilay cadaaba sumayda arag fa yaquulu waxay fayaquulu dajal wuxuu odhan awamaa tuminu maada rumaysnayn saan dhulka kuu dhigay een kuu feerayso maaragta en kuu jilciyey haddaad i rumayn weydana naar ka weyn baan ku gelin hadda soo ima rumaysni fayaquul wuxuu ruux muslimkaa anta almasiixu alkadaab ninka socodka badnaa ama ishala ama lugaha masaxnaa ee cagaha barrafsanaa baa tahay ee beenta badnaa fa yu'maru bihi waa la farayaa in la dilaba fa yu'sharu minshaar baa loola soo bixio sidii alwaax baa la minshaarayn min mafraqihi sheexada laga bilaaba meesha sheexada madaxa ah xataa yufariqa ilaa uu kala geeyo oo kala goyo bayna rijlayn labadiisi lugood laba jeex baa laga dhigi lugna jeex bay raaci lugna jeexa kale raacaysa laba isleeg baa minshaar uma yamshi dajaalu dajaal baa wuxuu lugaynayaa bayna alqicatayn labadii gabale ruux muslimka uu dilay xagga qaybta la qaybna agga u dhacdayba dhexdoodii marahaya ibir uma yaquulu lahu wuxuu ku odhanhayaa asagoo kala dhex maray caamadii rumaysay kafaradii buu rigaysanhayaa moogta eegow leey ninkaasaa u kala go-ay ee naftiisa kala haaday baan haddana noolaynhayaa qum buu odhanaya istaag wadaadkii uu dilay buu le istaag fayastawi qaami wadaadkoobaa soo fadhiisanaya bani aadamku moogta xoogaa indhasarcaadaasaa dhibtaba haddaad daa arkaan nin feedho weyn oo badboodhayo oo meelaha way iska rumaynaya fiirinba ma hayaanba rabbiba hadduu dha awliyaan ahay waa dabaru culaynayaan dadka in la rigaysto oo la haraawsado bini aadamku daciif buu yahay oo wuxuusan arki jirin lagu sameeyo eegi mahayo ninkan weliga sheeganaya muxuu ahaan jiray soo ninkii mooryaankaa ee tuuggaa ee salaada ku xumaa ee wasaq usgalhaa ma aha ee dixrigo daqsuhu daba yaacaayay goormuu halkaa gaadhay waa in la ogaado ruuxa lama firiyo digdigtiise camalkiisaa la fiiriyaa dajaal wuxuu sheegan lama eegee asagaa la eegaa calaamada waxaa ka muuqda beeninaya warkiisa waa nin tima goon ale ah ood mooyeyso meeshu daksi mooye iskugu tegay timada ma waa daksi meesha ku aruray ishi baa ibra midna way fuursan tahay waa duqash midna waa dam wegda foolfoolxun buu leeyahay waa kala foga soo qallooca wax walbo bini aadam ku foolxun baa ka muuqda iska daa cid kale waxaan la quursanayo noocan se rabbi ku noqon karaa waabsigiisa intaad eegayso asaga maad eegtid asagaaba la fiiriyaa intaa waxaa dheer kafarabaa ku qoran halkaa kaga qoran halkaasaa waxaa kaga qoranba inuu kaafir yahay oo nin walba u akrinaya far la baray nimaan la barin buu arkaaya waxaasoo dhan caamada maxaa ka duufsanaya digdigtan iyo xoogow harowsigaana la tegahaya wuu buubsanhaya uma yaquul wuxuu odhanayaa markuu kaa dhex uu jiray soo istaago soo istaago atuminu bi hadda may rumaynaysaa hadda may rumaysan tahay fayaquul ruuxii ninka muminka wuxuu odhanayaa masdadtu maba kororsaninba fiika ay fii inaad dajaal tahay ilaa basiiratan aragtiba iimaanbaba iisii kordhayba haddaabaan ku dhaaran karaa inaad dajaalka qumanaata maxaa yeele hawshii nabigu noo sheega waad samaysayba dameerwadu maxaa la yidhi warkaagu kaa soo horreeyen wey kad iyo naq adoo ku hayan baa dhexda lagugu geli ninkaa marka dhexda loo gala dajaal maxaa ka tegey ninkan ma naftiisu hawira miya loo baahanya ninka nabigaa ka warrami doona nin shahiida oo ka fiican nabi ma odhan ninkan odhan doona ninka isbiimeeyey ee soo rarsada dajaal ee meesha laisku dilaya soo doontay ee ummadda badbaana wuxuu dhi wa acdamu shuhadaa'i jannatan cinda allahi subxaanahu wa tacaala diinka ummadda marka la badbaadinayo inaad isbiimayso ood adigu ayaga isu dhigto ood ka horayso ay iyagu badbaadaan adugu maadaama aad ka aqoon badantaha oo ka yaqiin badan tahay oo wax walbaad ogtahay waxaa la rabaa inaad adugu wixii balaaya ay diinad ka hor istaagto hadaad ku cararto qolka dambe caamaa bal fiiriya aad tidhaa hawsha aafo wey fayquul wuxuu dhan ruuxu muslimka ma sdadtu ma kororsan fiika ay fii kufrika wa kadibika wa dajalika ilaa basiiratan aragtii imaamaba iga ka kordhay uma yaquul wuxuu odhanayaa <clears throat> ninkii muslimka ahaa ee xog tahay yaa ayuha naas dadow innahu laa yafcalu bacdii biaxadi min annaas aniga dabaday ruux bani aadana ma diri doonee wargaalka iska ilaaliya laa yafcalu ku samaymaya qatli iyo xadgudub bacdii gadaashaya biaxad min annaasi aadamo kale fa yaakhudu dajal ba xanaaqaya maanaada leedahay mar labaad ima dili karo wuu boodahaya xanaaq ninkii muslimka wuu qabanaya liyadbaxu si u gowraca mar labaad fayajcal allahu rabbiga wuxuu ka yeelayaa maa bayna raqabati luquntiisa inta u dhaxaysa ilaa tarquwati kalxamihiisa halkaa kalxamta meesha dhaqdhaqaaqda ilaa luqunta intaro dhanba waxaa laga dhigayaa nuxaasan bir maarbaaba laga dhigay toorri ays wax kala goyn kara usan jirinba falaa yastaiicu ilayhi sabiilan wadana ooma kala ma awoodi karo waajidayo ninka inuu dilo fayaahudu biyadayhi labada gacmood buu qabanayaa marka warijlayhi laba lugood buu isku qabanaya sidii neefka adhiga loo qaban jiroo kale fayaqdifu bi wuxuu ku tuuraya xaggee ku tuuraya naartiisii qulqulaysi buu fayaxsabu الnaasu dadku waxay moodayaan annahu qadafahu ila naar inuu naar ku tuuray wainamaa ulqiya fi اljanna jannana lagu tuurayba ila bardan waslaan bay noqonaysaa waa nin soo diyaariye wey faqaala rasul rasul wuxuu iminku ninkaa ka warramay haadaa ninkaa ummadda badbaadiyey dajaalna fashilay acdamu الnaasi shahaadata cinda rabbi اlcaalamiin waa ninka ugu shahaado weyn ilaahay agtiisa maxaa yeelay maxay ugu shahaado weynaadeen fidnoolihii ugu fidno weynaa xagga diintu ka hortegay wاlأjru calى qadri الnasab nin walba wuxuu shaqaysto ayuu helayaa gaalkaad ka hor tagtay intuu leegyahay dhibaatadiisa gaal axmaar oo etoobiyan oo sakaraad ninka run u sheegay iyo ninkii maraykan foodageliy waa kala duwanyi soo maa cabdixasiisi ninkii foodageliy iyo ninkii netanyahu foodageliy isku mid maaha waa kala duwan yihiin aadan cabdulla cusmaan iyo maxamed shaad barninkii foodogeli waa kala duwan yihiin kee daraa ya idinka idiin taalla aruntaa waa ka baxay rawaahu muslim yani waxay ku xidhan tahay fidnada aad ka hor tagtay iyo saad isu biimaysay baa ajirkeedu shahaadada ay ku xidhantahay abu saciid alkhudri baa xadiidka markuu warinayay riwaayaadkiisa qaarkood wuxuu odhan jiray wallaahi ma kuna naraa dalika الrajula ilaa cumara xataa madaa lisabiili hadi shahaada min asaxaaba waxay dhaheen xadiidka markuu nabigu noo sheegay ninka isku taagi doona dajaal ee fooda gelin doona ee isqarxin doona ee la dagaalami doona ee muslimiinto dhan intu ka dhalabaxo ilaahay ku badbaadin doona waxaan aaminsanay inuu yahay cumar bn khataab weeyaan lahayn bayna saxaabadu maalinkuu cumar shihiidaa dhintay ogaan inuu yahay nin kale uu yahay cumar waxay ku yaqaaneen saxaabadu inuu yahay shadiid fii diin illaah fitani waxa ay haraws aan la marinin oo sanka farta ka geliya wixii iswaaloo dhan ee gaale iyo shayaadiin iyo waxooda ah wallaahi ma kunaa naraa dalika arajula ilaa cumar bn khataab xataa madaa lisabiili tirmidiy waxaad ku marteen maaji abu daawuud rawaahu muslim baa xadiidka warshay buu imaamku yidhi warawa albukhaariyu bacdahu bimacnaa bukhaarina barkii buu wariyaa macnihiisuna ku wariyaa dajaal wixii hawlihiisa waa israacinayaa marka waa inaad ii dulqaadataan almasaalix masaalix miyaad doonaysaan hum alkhufaraa'u waa daranyaqaadka jamcu khafiir waatalaa'icu iyo sahanka ayaa la yidhahaa dadka sahanka ee horbaxyeeye ee ciidanka ka horeeya ee ilaalada ah ayaa masaalix la yidhahda waa khufarada ama alaa'icda wcan muhir bn shucb radi allahu tacaala canhuma qaal maa sa'ala axadun rasuul allah sal slam nabi maxamed axad weydiiyey ma jiro can dajaal dajaal iyo tilmaamihiisa iyo dhibkiisa balaayadiisa akara wax ka badan mima sa'altu intaan anigu weydiiyey bu abu saciid alkhudri nin yaroo caqli badan bu ah ansaari waad garanaysaa intaan nebi maxamed dajaal aan ka waraystay hawlihiisa axad ka waraystay ma jiruuri intaan ka warqabo wainahu qaala lii nabigu maalin maalin wuxuu igu yidhi maa yaduruka maa yaduruka ku dhibi mahayo abu saciidow maxaad intaas su-aal oga wadaa qultu nabi allah waxaan u baqahayaa inahum yaquuluuna waxay sheegayaan saxaabadu ay leeyihiin ana macahu jabala khubsin wa nahra maa'i ninkan fitnu wadaabay dheheen biniaadamna biniaadan nacfi laga raacaye iyo xandhe iyo carabdhaqe wuxuu wataa webi khubsi yani xoolow tog dhan oo biyo ah iyo qow dhan oo kibis iyo rooti iyo canjeeru wataa ninku jabaati ya muiira abu saciid baan akhriyay miya muqiira bnu shucbaa sidaa odhanaya inahum yaquul waxay leeyihiin ina macahu jabala khubsin waa maxay raashin buu wataa wey jabaati iyo canjeere iyo alaabbuu ninku wadaa oo buura ah oon dhammaanaynin wanahra maain shaahina waa wataa wey dhinku shaahi iyo caanin lagu cuni lahaa iyo suugadina waa wataa dadkina gaajo u dhammaanaya hadda wanaga soo marnay in la waayo wax la cuno qaala nabigu wuxuu yidhi huwa asagu ahwanu waa ka liita cala allahi alla agtii min dalika arrinkaa inuu wax nacfi a gacanta ku hayo waa ka liitaaye wixiisu waa maxay waa indha saracaad waa sixir xaqiiqa mahu nabigu ku le alayh isalaat wasalaam muttafaqun calayh halkaa waxaa ku jira shayga laga baqaye fitnada ama balaayadaa inaad xog badan ka raadiso diinkaada ilaashato muqi bnu shucba marka nabiga su badan u weydiiyey nabiguna marka wuxuu ku yidhi ku dhibi mahay waa bishaaro waa min manaaqibihi inuusan la kulmaynin xaggana uusan dhibaynin buu u sheegay nabigu waa ogaa marka dambe waa loo cadeeyey dajaal xilliguu soo baxaa iyo iman doono waa ogaa saxaabadana muusan cabsida iyo khoofka qalbigooda kama saarin usluubulxakiim baa la yidhaahdaa inay diyaargaroobaan fikiraan ilaahay baryaan ajir badana ducada iyo cabsida ay ka helaan nabigu doonay calaih isalaat wasalaam saasuusan faladha uga goynin can anas bni malik radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul la sal slam maa min nabiy nabi ma ilaa hadduu nabi ilaahay soo diray qad andara ummatahu ummadiisa wuxuu oga digay oga digay u sii sheegay alacwar alkadaab beenaalihii isha la'aa ee ilqaytada lahaa alaa inahu acwaru war ogaada waa ilaa yahaye waa weersho ninkuye wa ina rabbakum rabbigiinni weynaaye waaxidka ahaana caza waj laysa biacwara ma iloo maktuubun bayna caynayhi labadiisa indhood bartankooda waxaa ku qoran ninka dajaal la yidhaahdo kafara iyo kaafirba waa riwaayo muttafaqun calayh kafaraba ku qoran kaaf iyo ra ama kaafir baa ku qoran bartaasay kaga taallaa riwaayadda xadiidku uu yaqra'uhu kullu mu'minin kaatibin wagayri kaatibin ruux kastoo mumina ahrinayo arkahaya ama mumin ama ha noqda nin farta yaqaan maysan aqoonin ilahay baa ku tuurayo waafajinaya ruux kastoo mumina arkahaya laakiin gaaladu ma arkahayaan gaaladu arki mahayaan muminiinta arkahaya ama farta ha yaqaana muminkaas ama yuusan aqoon wuxuu ka nabigu inoo sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu indha leeyahay indhihiisuna ay ceeb ka salan yihiin salafku waxay ku ijmaaceen ilaahay indho dhowra ma lehee hal ila ma wax laba ka badanna ma laba indhood buu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay maxaa halka il ceeb wixii laba ka badanna bini aadamka waa maxay waa foolxumo waa ceeb weeye naqsiga ilahay shuqulkuma laha subxaana wa tacaala وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول ل صل ل سلم ألا أxadiثكم maan idiin sheegoo muslimiinay xadiian qiso iyo war can idajaali ku saabsan xadiidkaasoo maa xadaa bihi uusan sheegin nabiyun qowm uusan u sheegin nabi wuxuu leeyahay tilmaan hadda xadiidkani waa sifo iyo tilmaan buu nabiga ka wadaa wayna noqotaa dajaal waxaan idinka siinayaa tilmaan un hortay nabi uusan bixinin nabi walba waa ka soo degay waa tilmaamay laakiin tilmaan anugu keliya aan gunaha idiin sheegaya dhegaysta nabi allo maxay tahay innahu acwaru wuu indhalaya waa weershe illa way malaasan tahay oo waxbaba kama arko midna way soo yuucan tahay ay foolxun tahay waxna uu ka arkaa ma ninkaa ceebaysan ee ilaahay wejigiisabaa halleeyeybaa ilaah noqon kara wainahu yajiu maahu waxaa la imanaya bimiaali اljannati wاnnaar waxaad moodo muuqaal janno iyo naar faalatii yaquulu midda uu leeyahay asagu inaha janna hiya الnaaru midu waa janno idin leeyahay ayadaa naarti ah xaqiiqatan ee ina saracada iska ilaaliyo ilaahay ka cabsada muttafaqu calayh wa can ibni cumar xadiidkana ugu dambeeyaan filaya dajaal iyo ana rasul sal lay slam dakara dajaaluu sheegay nabigu calayh isalaat wasalaam bayna dahraanay naas dadkii bartankoodu ka sheegay nabigu dhesagoo dhexta ummadda u sheegay faqaala wuxuu idhi ina allaha laysa bicawra ilaahay ma iloo bimacnaa indho saliim ah oo quruxsan buu rabbi leeyahay oo qiimo badan oo u cunanta rabbi nibadkiisa alaa ina almasiixa dajaal midka socodka badan ama raysmagaadhada aan lahayn ama ishu tiran tahay addajaal ee beenta badan acdaru lcayni اlyumna isha midig buu la'yahay kaana caynahu ishiisa waxaad moodaa cinabatun xabad canabaho taafiyatun soo yuucan cinabkan markuu bisil yahay sooma soo kuusno iyadoo soo kuusanoo foolxun oo lagu ceebanaya soo yuucantahay marka intaasoo ceeb buu nabigu ka sheegay calayh salat salaam maxalushaadkun waa maxay mas-uuliyaadka iyo ambiyada waxaa kow ka ah waxay fidno diineed ee ummaddu ay uga baqahayaan mustaqbalka dambe iyo ka dhow iyo ka dhexaba inay ummadda oga digaan tilmaame lagu badbaadana ay bixiyaan sheekhuislam ibnu taymi wuxuu yidhaahdaa raazi baana ka horreeyey nabigu dajaal tilmaamayo xaggana uu ku tilmaamayo warabbigiin ilmala'a baan la yaabi jiray buui xadiikaas ilaa waa aan beenin gaarin raasi baa odhanayo oon nabi maxamed xadiidkan waa show waaba lagu abuurtayba ma ilaah rabbi oo khaaliqa o rabbulcaalamiin iyo makhluuq baa isku khaldami kara muxuu nabigu halkaa u gaadhay waagadan waxaa dhacday dajaalo baan la gaadhin ee qolyo bini aadan oo nooluna islaam sheeganaya inay dadka qaarkii caabudaanba qarniga toddobaad iyo lixaad bayba dhacday iyo shanaad in bini aadan bini aadan caabudaba islaamnimo sheeganaya oo la yidhaahdo hebel ilaahay baabaa la midoobay oo dhex degay siday nasaaradu u yidhaahdeen ittaxada annaasuutu billaahuuti fa saara ciisa bna maryama warkaasay la soo boodeen qayb ilaahnimoah iyo qayb bini aadamaha midoobaho isku milmay kadibna waxaa ka dhashay ciisa oo ilaah ama wiilkii ilaahay ah yani bani aadamku markuu fasahaado caqligiisu garaadkiisu dhumo wax kastaa ka suuragala nabigu laba tilmaamo yuu siiyey saxaabada markuu hadal nabigu badiyey oo u badiyey oo sharxi badiyey oy wareereen barhkood isku dhexdaateen wuxuu laba qodob iga qabsada kow intaad nooshiin rabbigiin arki maysaan miyay kaa dhumi war intaad adduunka joogtaan eed noosh yihiin allihiina abuuray indhaha saari maysaan macnaheedu marka waa maxay axad walbo ilah rabbi baan ahay maxaad tidhahdaan been kiryo uf qodobka labaad kaa rabbi sheeganaya ee idin yimid hee ceeb baa ka muuqata dhaleecaa ku taalla nabar baa ku yaalla waa haylaylan yahay see idan intaad nooshiin rabbi arki maysaan axad rabbi rabbinimo sheegtana saxaraa ka socotayo kaadi uu isku habeedinayaa intaa qabsado ilahay ka cabsadu nabig alay isalaatu wasalaam wallahu subxaana wa tacaala aclam